salaatu wasalaam qofka la dilay gardaro lagu dilay iyo xaqdarro lagu dilay maalinta qiyaamada ayuu uu imaanayaa asagoo ku dheggan qofkii dilay asagoo kalarka ku dheggan madaxana haya markaasuu leeyahay yaa rab haadaa qatalanii midkan baa rabbi ou i dilaye weydii maxa ugu dilay markaas baa la kala saarayaa wa awalu maa yuqdaa yowma alqiyaamati bayna annaasi addimaa suu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horreeyo maalinta qiyaamada gabadha muslimadda waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa waa inay ku baxdaa idan waa inay ku baxdaa waa inay idan ku baxdaa gabadha rabta inay joogto wey maaha midda rabta in warqaddeedii la siiyo waxaa rabtay same anugu baxaya hadday tidhaahdo middaasu laba bilood bay joogaysa maa mid wakti yar loogu talagalay wey midda ninka macnaha faagta markuu caraysan yahay taxriish bay ku samaysaa albaabkaa furfuri may leed aduu fur darajada furfuri mayo farriq tasut kala qaybi oo kala ge aad adigu sayid ka noqotibi shajci alqabaliyata bedel alcaqiida qabyaaladda xooge oo sare u qaad ayadana ha noqoto caqiide iyo iimaan la rumeeyo bedelkii diinta islaamka inuu dhigo markhaati baad iiga tihiin waxay gaarta marka ninku inuu yidhaahdo qabiilkaygaan u dhimanayaa inaanimadu masdaru quwa waana cibaado qablaha waana caqiida qabla kuli shay haddaba waktigana waa naga lumayaa kabahana waa naga dhammaanayaa waxaynu gaaraynana male intaas sida baandadii aynu kala shafkaxsanayno oo midna bari midna galbeed aaday mid la arkaaba meecdoo ku baktinay waliba masaajidda iyo goobaha caamka waxaa saaran waardiyo joogtaa ah baa saaran masaajidda waaweyn ee ama garowa ku yaalla ama boosaaso ku yaal magaalooyinka waaweyn ku yaallahay waardi joogtaa ah baa saaran oo afar iyo labaatanka saaca salaada marka la tukanayo rag baan iyagu salaada tukanayn oo waardi ku jira oo safka hore taagan oo qorigooda بتلاوتي الأكوان رحمن يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه وبعد waxaynu gudagalnay muxaadaradii saddexaad maalinkii koowaad mu'tamarkii islaamiga ahaa ee saddex iyo labaatanaad oo sanadkan ka dhacahaya waddanka danimark magaaladiisa labaad ee ahus waxaynu maanta isugu nimid waa mowduucii saddexaad mawaadiicdii muxaadaraadka afarta maalmood insha allah inoo dhici doona mowduuceenna maanta iyo muxaadarkeenna maanta iyo xilliga kan intuba waxaan isleey insha allah waa saaran yihiin mowduucu wuxuu ku saabsan yahay fitnatu caqaa'idu shiica dhibaatooyinka ama fitanta caqiidada shiicada oo baryahan ugu dambaysay si gaar ah xawli ugu socday bulshada innagu aynu ka dhalanay soomaaliyeed ama gudaha ahaate ama dibad ha u ahaatee in daraaso lagu sameeyo shareecada islaamka iyo caqiidadeenna ahlusunna waljamaaca meesha ay ka taagan tahay in naloo iftiimiya baahi badan ayaynu u qabnaa mowduucaas oo faahfaahsan oo runtii aan isleeyahay waad ka dhargi doontaan waxaan rabaa inaan uga baxo kuna soo dhoweeyo doctor cali maxamed saalax oad wada garanaysaan sheekheenna oslo inooga yimid ama guud ahaan norway waxaan leeyahay sheekh falyatafadal mashkuuran ma'juuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد وبدون مقدمة <clears throat> iyadoo wax hordhaca ah aynaan gelin mowduuceen wuxuu noqon doonaa ashiica iyada oo taxliilka kelimaddu ay noqon doonto ama taxliilku uu noqon doono mid isagu ku salaysan wixii laga soo xigtay ama laga soo ururiyey masaadirtooda amaba waxay iyagu u arkaan in ay yihiin maraajic ama meelo la higsado ee akhbaartooda ay ku urursan tahay mowduucan baaxadda leh isla markaana loo qoondeeyey waqti saacada waxaa ii muuqatay inuu laba ama saddex qaybood uu noqdo qaybta ugu horreysa ee maanta biidn illaahi subxaana wa tacaala waxay noqon doontaa qayb iyadu xoogga saaraysa maxay aaminsan yihiin dadka kan aanu ishayno maxaana ku kala duwannahay qaybta labaadna haddii ilaahay nawaafajiyo iyaduna waxay noqon doontaa dhinac la xidhiira dhanka siyaasiga ah ijtimaaciga ah iqtisaadiga ah iyo waxyeelooyin kala duwan ay maanta u geysteen dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ahlu sunna waljamaaca ujeeddadu ma aha in eh, dadka la kiciyo ee ujeeddadu waxay tahay qofka muuminka inuu diinkiisa uu fahmo caqiidadiisa waxa ay tahay inuu fahmona waa ay tahay maxay dhihi jireen bididdiha tatamayazu alashyaa qofka marka uu fahmo caqaa'idka khaladsan ama qaladka ah ayaa markiiba waxaa u soo halkii isagu uu taagayn <clears throat> haddaba caqiidatu ahlusunna waljamaaca suurtagal maaha inay iftiinto ama sidii la rabay loo fahmo ilaa inaanu fahmno mooyaane caqiidat ashiica waxa ay tahay haddaba waxaanu ka hadli doonnaa biidni illahi subxaana wa tacaala shiica waa qolama labo caqaa'idkooda ku beegan qur-aanka maxay ka aaminsan yihiin sunnada maxay ka aaminsan yihiin saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam maxay ka aaminsan yihiin caqaa'idka iyaga tiirarka u ah oo la'aantood madhabkan shiiciga aanu jirayn oo ay ka mid yihiin alimaama iyo alcisma alghayba alrajca altiiniya ad isamiha maa shi'it waxa ay yihiin baan u baxaynaa biidn illahi subxaana wa tacaala waa erabixinno sharci ah oo u baahan in la fahmo biidni illahi subxaana wa tacaala horio horaanba waxaan ku hormari lahaa qowluhu sala allahu calayh wasalam markuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa xadiid runtii odorosaya ama muujinaya dilka cusmaan inuu yahay mid markaa isagu iman doona radia allahu canhu ardaa nebigu wuxuu tilmaamay inay kooxu ay iyadu markaa fallaagoobi doontuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddaba bacda hada almaqtal amaba intii ka dambaysaba waxaanu ognahay fitan fara badan inay aad iyo aad u baxeen <clears throat> fitnat alkhawaarij waxaa ka horraysay bimacnaa tashayuca ugu horreeyey shiicinimada kadibna tii khawaarijta xigtay haddana waxaa la tilmaamaa markii fitnat atashayuc ama shiicinimadu markay meelay saan dhigta ee weyday bay waxay ka heshay hooy ay u hoyato xagga alkuufa kadib arrinku haddana wuu sii ballaartay irjahana wuxuu ka soo baxay xagga iyo kuufa kadib qadariyadii nimankii muctasilada ahaa intuba waxay ka soo baxeen xagga iyo basra haddana raggii iyagu jahamiyiinta ahna waxay ka soo baxeen xagga iyo khuraasaan markiiba waxaa kuu soo baxay demoqrafi iyo khaarito cajaa'ibteeda leh oo qolobababa ay bu'ro meel ay ka dhigatay oo ay markaa ku faafiso caqiidadu iyagu markaa ay aaminsan yihiin haddaba markaad maqashid khawaarij ama shiico ama aad maqashay waa qadariya ama muctasila ama aad maqashay jahmiya intu waxay weerar ku yihiin caqiidada saafiga la magacbaxda caqiidat ahlusunnati waljamaca haddaba waxaana keenay in ay caqaa'idka kala duwan ay baahaan waxaa keenay ka fogaanshaha dowrtaasu ay ka fog tahay ama deeganadaasu ay ka fog yihiin halkii waxyiga uu ku soo degay maka almukarama maka iyo almadiina almunawara labada meelaha hadda aanu ka hadlayno aan leenahay alkuufa albasra khuraasaanta aanu tirinayno intuba ay ka fogaayeen mahbat alwaxyi halka waxyigu uu ku soo degay haddaba marka laa haro wax lala yaaba maaha in haddii laga fogaado bu'dii waxyigu uu ku soo degi lahaa ama uu ku soo degi jiray halkii caasimadda islaamiga ahayd halkii waxyiga uu ka iman jiray markay dadku ay ka fogaadaan laa shaka dadka khuraafaad fara badan inay aaminayaan taana waxay ahayd tallaatii ugu horraysay keentay inay markaa shiico ay timaado haddaba maxaa keenay inaanu ka hadalna mawduuca kan mowduucan dhowr arrimoodba sabab oo ay u yihiin in laga hadlo waa midoo runtii weerarka maanta lixaadka leh ay firqadan la magac baxda alinaa cashariya oo cidda ay tahay aan u bixi doonna biidn illahi subxana wa tacaala oo maanta ay ku hayan alcaalam alislaami meel kastoo la tago meel kastoo ahlu ay joogaan oo maanta arrinkaa waaba ka sii daray suu arrinku u socday baa innagaa weer leenagu noqday oo ah haddaan nahay dad soomaaliya oo caqiidadooda ay tahay caqiidat ahlusunnati waljamaaca horena aynan asal u lahaan jirin wax lagu magacaaba shiico ayaabaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu qadaray in marka weerarka innaga markaa wixnaa fii coqr daarina innagoo meeshana joogna layna soo weeraro horta kow midda ugu muhiimsan waa middan ta kale ahlu waxay dhihi jireen mar la weydiiye alimaam axmed bin xambal ka waran baa la yidhi qofka inuu inta soomo oo salaado oo ictikaafo miyaa wanaagsan oo nafsadiisa uun ka adkaado mase waxaa loogaga baahan inuu ka hadla bidacda alimaam axmed bin wuxuu yidhi qofku inuu tukado oo soomo oo u salaado oo ictikaafo arrinkaa waa arrin isaga u laabanaya faa'idiis isagaa helaya laakiin bidacda in laga hadlo taa muslimiintao dhan baa ka faa'idaysa wey bimacnaa hadda haddaan tukado labada ragcaan tukanayo salaadda faradka aan soo tukada ajirkeeda anaa iska leh laakiin mawduucan aan ka hadlayo aan iftiiminayo oo aan leeyahay waxaa khalada ayaa jira caqiidata ahlusunna waa sidan ta shiicadana waa sidan taa waxaa ka faa'iidaya dadka intooda kalea ka faa'iidaya oo waxay ugaga faa'iidayeen caqiidadoodii baa ku ilaashamaysa halkaa waana macnaha keenay in mawduucan marka laga dhawaajiyo biidn illahi subxana wa tacaala sida la tilmaamo nimanka kan ee iyagu shiicada lagu magacaabo waxay leeyihiin masaadir ama meele ay wax ka qaataan bal masaadirtoodana ciiddaabay ka badatay waxaa laga yaabaa kitaab kutubtooda ka mida eh, ee uu qoray nin lagu magacaaba almajlisi ee isagu dhintay kun iyo boqol iyo kow iyo toban dhintay baa wuxuu gaarayaa ilaa iyo boqol iyo toban mujalladood waa boqol iyo toban volume intaa maxaa laga qoray waxaa laga qoray in qur-aanka la duro waxaa laga qoray in rasuulka waxyigiisa la duro maxaa laga qoray saxaabada in lagu lacnado waxaa laga qoray ahlu sunnaha sidii markii loo barabixin lahaa intaaba waa laga hadlay ta kale ee maanta keentay in mawduucan xoogga la iftiimiyo ayaa waxay tahay xitaa safaaraadkoodii ee maanta iyagu ku yiil waddamada muslimiinta ayaa waxay isku rogeen maraakis dacwiya yacni safaaradda e, iyagu marka iyagu ay leeyihiin waaba markas dacawiya ee diinta shiicada amaba caqiidada shiicada laga faafiyo taana marka waxay keenaysaa inaguna inaan marka difaac aanu galno oo mawduucaas waxa marka aanu ka dhahanno iyadana waxay ka mid taha waxyaaban u baahannahawe haddaba biidn illahi subxana wa tacaala waxaa kale eh, keenay iyaduna in la iftiimiyo xitaa alaima almuslimuun raggii lagu yiqiin ayaa waxay isku qabteen war nimanka xukunkooda muxuu noqon doonaa maxaa lagu tilmaamaa magaalaa lagu tilmaamaa muslimiin baa lagu tilmaamaa mowduucaas waa muxaadarada dambe iyadoo faahfaahsan laakiin waxay isugu jiraan qolo kufaar ku magacaabday iyagu maqaar fogeeyey sida ixsaan ilaahi dahiir ragga la midka iyo qole yidhi may xoogaha la soo dhoweeyo sida nashaar iyo waxa uu qoray cidka la mida iyo qole iyagu intay ku wareereen iyaga fatwo u raadsaday oo weydiiyey nimankii alinaa cashariyi intay u tegeen bay waxay yidhaahdeen maxaanu idinka nidhaahdaa ama waxaanu idinka sheegnaa hadalka ixsaan ilaahay dahiir uu idinka qoray ma saxba ma khaladba dadku marka sibay marka u wareersan yihiin haddaba sida muuqata marka xitaa alimaam annawowi fii sharxi saxiixi muslim marka uu ka hadlay alimaamiyi markuu ka hadlay wuxuu leeyahay qolyahaas saxaabatu rasuuli lahi sal alla alih wasalam maayaan gaalaysiin laakiin waxay ku gafeen horumarinta ay hormarinayaan amaba cali bn abi aalib oo dib loo dhigay iyo abubakar horumarinta la hormariyey intaa unbay ka didsan yihiin mooyaane ma gaalaysiinaya markuu le arrinkaas arrin khaldan wey walidalika xata alimaam ibn taymiya oo lagu og yahay inuu mawaadicdan aad iyo aad ugu dhuun oo minhaaju sunna aad ugaga hadlay wuxuu leeyay waxaa la ii sheegay in qaar iyaga ka mida ay aaminsan yihiin in loo xajiyo ama in la aado xagga iyo karbala ama in la aado mashaahidooda inay ka fadli badan tahay beytka ilahay in la xajiyo hadalkan uu leehay ibn taymiya waa la ii sheegay isagoo qoraal wuxuu ku qoran yahay kutubtooda usuul buu ku qoran yahay wax qoran weeye haddaba marka waxaad moodaa in mawaadiicdaasu in ihtimaam fara badan runtii aan aad iyo aad loo siin waana meeshaan u baahanna marka inaan xoogga tilmaanno waxaanu yidhi marka kitaab kitaabkooda ka mida ee almajlisi uu qoray baa wuxuu gaarayaa boqol iyo toban mujaladood waxay leeyiin kitaab tafsiir iyagu u gaara sida waxaa ka mida ah tafsiirkii cali bni ibraahim alqumi iyagu isagu iska leeyahay waxaa ka mida ah tafsiirkii alcayaashi baatil oo dhan ba meesha aad ka heli doontid waxaa ka mida ah tafsiirkii uu qoray sheekhoodii lagu magacaaba albaxraani waxaa ka mid ah kutub waxay leeyihiin sideed ah oo galay booskii alummahaat ee maanta bukhaari iyo muslim ibnu maaja iyo intaaba anagu aaminsannahay iyagu waxay leeyiin sideed kitaab oo iyagu u gaara bay leeyihin sideeddaa kitaab waxaa ku qoran unbaa diina waxa aan ku qornayna diin maaha kutubta ilan waxaa ka mida ah, maalan haddaan soo koobo afar kitaaboo la kala yidhaahdo alkaafi iyo altahdiib iyo alistibsaar iyo kitaab afraadoo lagu magacaabo waman laa yaxduruhu alfaqiih waman laa yaxduruhu alfaqiih afartaa kutuboo kutubta ugu waaweyn iyagu ay leeyihin haddana kutubta kale ay leeyihin waxaa ka mida ah, oo aanan sahlanayn kitaabkii alwaafi lagu magacaabo iyo kitaabka lagu magacabo bixaaru alanwaar iyo kitaabka lagu magacabo alwasaa'il iyo kitaab lagu magacaabo mustadrak alwasaa'il intaa kutub waa kutubta ugu cadcad ee iyaga maraajicda u ah walidaalika haddaad isdhihi lahayd oo maxaa keenay xadiid bukhaari baaba meesha yaala maxay u garab mareen alimaam muslim xadiidkii baaba yaala maxay u diideen hawshan adiga kuu taal ee ah qaala tacaala abari baa saa ku fasiray iyo qaala tacaala ibnu kaiir baa saa ku fasiray inaga noo taal iyagoo uma taal xadiidkan inaga aan bukhaari baa weriye muslim baa weriye maba ictiraafsanaba haddii marka qofka la soo taagan yahay waxaagaba kaa aqrisan maayo marka qof aad waxgelisid markaa mala idan masaadirta gaarka ayay leeyihin waana masaadirta ugu muhiimsan in lagu baraarugo ay tahay haddaba shiico markaan erabixin sharciya u samaynayno oo ah hadday noqon lahay tii luqada iyo tan sharciga maxaa la dhihi karaa kelimad shiica qof markuu qof uu raaco wa ina min shiicatihi laibraahim dadka raacay wey haddaba tacriifka alashari ayaa wuxuu leeyahay shiicadu waa dadkii cali bni abi aalib ku daba faylay ee u noqday ansaarta u noqday ama u hiiliyey ee garabkiisa noqday iyagoo ka dhiidhiiyaya dulmi iyaga u muuqda oo ah halkii isaga khaliifada laga dhigi lahaa in booskiisii la geliyey abubakar markuu tegeyna cumar uu yimid arrinkaa dulan bay u arkeen kaa iyagoo diidaya dulankaa ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu nahay qoladaa ayaan waxaanu nahay shiicata caliy ibni abi aalib baanu nahay walidaalika waxaa jira tacriif uu iska leeyay ibnu xasm iyagu xataa nimanka raafidada ay leeyihiin adaqa tacriif ee innaga lanagu sheegaa waa kan ibnu xasm marka ay leeyihiin waxaa ka mid u ibnu xasm wuxuu yidhi qofkii ku waafaqa shiicada in cali ibni abi aalib uu yahay qofka ugu fadli badan bacda rasuuli lahi sal alه waslm ila annaga maxaan aaminsannahay bacda rasuuli lahi sal alيه yaa ugu fadli badan abu bakr laakiin iyaga waxay aaminsan yihiin bacda arasuuli cid fadliga uu isugu tegay waa cali bn abi aalib qofkii ku waafaqa buu yidhi cali bn abi aalib marka uu geeriyoodo kadib cidda mudan inay maamulka ila wareegtana wiilkiisa uu yahay qofkii intaa ku waafaqa horta waa shiici buu yidhi wuxuu yidhi qofkii intaa kaga duunaada buu yidhi oo ah in bacda rasuuli اllahi sal اlla alيه wasalam mudnaanta inaanu lahayn cali bn abi aalib xagga fadliga maamulkana wiilkiisa inuusan lahayn markuu cali bn abi aalib uu tegay radi allahu canhuma arrinkaa qofkii markaa ku khilaafsanna qofkaasu shiici maaha waxay yidhaahdeen xataa raafidada iyagaa soo dhoweeyey tacriifka kan laakiin gunaanadka waxaan dhihi lahayn sideedaba <clears throat> fakarka kan ee ah in masaladan intaanay imanin ka hor waxaa ka horeeyay tii saabi'ada ahayd wa ninkii cabdulahi ibnu saba wuxuu wadi jiray oo kale ee uu aaminsana cali bn abi aalib inuuba ilaah uu yahay in dulmi lagu sameeyey in waxyigaba markiisii horeba uu lahaa cali bn abi aalib nebiga aanu lahayn aanu iman doonna biidn illahi subxana wa tacaala haddaba intaa waxay ahayd arar yadu taabanaysa ahamiyadda mawduuca uu leeyahay inagoo qeexayna cidda shiica lagu magacaabo haddaba qolada aanu ka hadlayno alatnaa cashariya maanta marka la sheegay alatnaa cashariya iyagaa ugu weyn bal culummada waxayba ku magacaabaan xitaa ilaa ay yidhaahdeen diin limaamiya waa nimanka ina cashariya maxaa loogu tilmaama marka qoladan labayotobanlayaasha ah qoladan labaiyo tobanlayaasha ah magaca kan alina cashariya maxaa loogu tilmaamay intaana taa u bixin ka hor iyaga ayaa waxay u kala qaybsamaan alina cashariya oo qolo ah iyo qola lagu magaca alismaaciiliya iyo qola lagu magaca azaydiya way kala sahlan yihin marka alina cashariyada uga cadcad iyagaa ugu xag jirsan iyagaa ugu fog qolada alismaaciiliya baatiniyaad bay kaga dhegtay zaydiyadu sibay ugaga sahlan yihiin saddexdaa qoleba horta u qaybsantaa shiica marka laga hadlayo haddana waxaa jira kutubta markaad aqrisid khasabna ay tahay qofka inuu fahmo magacyo kale ee iyagu magacuyaallo ah ee bedel ka noqon kara magacyada wayn waxa laga kutubta inaadan ka helin alithna cashariya ilaa in si gaara ah loogaga hadlayo mooyaane alismaaciiliya marka si gaara ah loogaga hadlayo azaydiya marka si gaara ah loogaga hadlay laakiin waxaad kutubta ugu tegaysaa magaca ashiiciya ashiica haddaad maqashid ama alimaamiya aad maqashid ama alina cashariya keliya ama alqaطciya aad maqashid ama asxaab اlintidaar aad maqashid ama alraafida aad maqashid ama aljacfariya aad maqashid ama alkhaasa intaa magac hadda aanu tirinay waa magacyo kala duwan ee qofka markuu kutubtooda caqiidada aqrinayo inuu ku baraarugo ay tahawe haddaba waxaa kale ee eh, culammadu ay aaminsan yihiin haddana sababta yani alina cashariyadan inay aaminsan yihin labiiyo toban imaam bay horta aaminsan yihin oo imaamka labiiyo tobnaad waxay aaminsan yihiin waa la waayey ila waa la waayey siday iyagu aaminsan yihiin walidaalika saaxib tuxfa nin iyaga ka a ah, kitaabka mukhtasar atuxfa alina cashariya wuxuu aaminsan yahay in goorta uu soo daahiray imaamka labiiyo tobnaad inuu ahaa laba boqol iyo konton iyo shan arrinkaasuna waa arrin khaldan marka laga hadla taariikh ahaan loo hadlo maxaa yeelay dacwa alimaam asnaa aani cashar imaam labiiyo tobnaad baa jira markii arrinku soo shacbaxay waxay ahayd markay laba boqol ahayd marka laba boqol in lagu saleeya ay tahay taariikh ahaan macnaha marka laga hadlayo maxaa qolyahan marka loo yidhi waa alisnaa cashariya maxaa waxay aaminsan yihin labiiyo toban bay aaminsan yihin wax ka soo hara ma aaminsana kow cali bn abi aalib baa ugu horreeya abulxasan kunyadiisu ay tahay labo alxasan ibn cali abu muxamed ay dhahaan ama azakiy markii ay laqab u samaynayaan imaamka saddexaad ay aaminsan yihiin waa alxusein ibni ali oo kunyadiisu ay tahay abu cabdilaahi amaba ayay ugu yidhahdaan ashahiid markay ooyayaan meelahaad arkaysaan ashahiid bay ku magacaabaan ka kale waa ali ibn alxasan ama cali ibn alxusein baan ula jeedaa oo abu muxamed zayn alcaabidiin bay dhahaan ka kale waa moxamed ibni ali abu jacfar kaad maqashaan waa isaga ka lixaad waa jacfar ibn muxamed waa abu cabdilaah waxay laqabkiisu yahay asaadiq ka toddobaad waa maxamed ama muusa ibn jacfar kunyadiisu ay tahay abu ibraahim laakiin iyagu ay u yaqaanaan alkaadim cali bni muusa waa kan isagu sideedaad ee abulxasan loo yaqaan kunyadiisu ay tahay alrida iyagu ay u yaqaanaan muxamed ibni cali abu jacfara aljawaad marka ay gabayaan meelahaad ku arkaysaan cali bni moxamed abulxasan alhaadi bay ku caanbaxay alxasan ibn cali abu muxamed alcaskari weeye haddaba ka kale wa labiyo tobnaad waa muxamed ibn xasan abulqaasim waa almahdi waa ninka ay aaminsan yihiin in la dhalay ii ay aaminsan yihiin in la waayey oo meel goda uu galay ilaa ay haddana la sugayo uuna soo daahiri doono iman doono marka u yimaadna wuxuu la iman doonaa axkaam cusub oon maanta ka hadli doonna biidn illahi subxana wa tacaala waxaa laga yaabaa beryihii hore inay adkaan lahayd waa xusuustaa marka maadadan lanoo dhigeeyey inaan tasawursado aan bicture ka haysto way igu adkayd laakiin maanta markii youtubyadii iyo googolkii iyo alwasaa'il tawaasul ijtimaaci wax walbaba in yarba maqtac baa kuu soo dhacaya wixii dadkaa laga sheegi jiray oo iyagu u qarsoonaa wixii oo dhan baa ilaahi subxana wa tacala maxaadna moodaa dowrkii tuqyada inay kasii sii baxayaan haddaba qoladan aan leenahay alithna cashariye ee labiiyoaam hadda aanu tirinay labiiyo tobanka imaan ashahiid alzaki almurtada iyo waxaan hadda aanu guraynay qolyaha aaminsan ayaa waxaa loo qaybiyaa inay kooxo kala duwan yihiin iyagaa sii kala qaybsamo weli qaybsankaasi wuxuu yimid marka laysku qabtay imaamka labiiyo tobnaad ee la waayey halkuu ku dambeeyaa ma nool yahay mise ma noola oo shiicadu ay labaatan firqa ay usii kala qaybsantay halisna ay noqotay maamulkii shiica inuu farakabax uu noqdo ayay sii qaybsameen laakiin qaybaha kan hadda ee jiraaye dhammaantood waxay ka wadi siman yihiin aaminaadda ah labiiyo tobanka imaam inay jiraan waxaa ugu horreeya marka usuuliya ikhbaariya shiikhiya kashfiya rukniya karmakhaniya qasblajaniya iyo alqortiya albaabiya iyo annoor bakhshayiya intaaba waxay yihiin waa firqadaha kala duwan oy lihiin qolada itna cashariya inta aanu maanta aanu daldalayna oo dhan waxaa ka muhiimsan waxa soo socda oo ah dadka kuwanu maxay aaminsan yihiin waxaan rabnaa biidn illahi subxana wa tacaala markaanu ka hadlayna waxay aaminsan yihiin inaan laba shayba isku darno maxaa literaturkooda ku qoran ama kutubtooda maxaa ku qoran masaadirtooda kow labo culimmadooda ugu waaweyn ee ay dadku ay dhegaystaan fataawada muctabar ka ahlaneh ee maanta adduunyada ka jira maxay fatwoodaan waxaa laga yaabaa inuu kitaabku fiqi uu ku qoran yahay laakiin dadku ay yidhahdeen waa fiqigan waa fiqi cafaa calayhi zaman waqtigiisii waa lasoo dhaafay fatwo kalaa jirta lakiin waxaan rabnaa inaan dul istaagno walidaalika waxaan ku hormaraynaa fataawida uu leeyahay ninka lagu magacay shahroodi oo fataawi xasaasa aan u bixi doonna biidn illahi subxana wa tacaala qur-aanka maxay ka aaminsan yihiin horta waxay ka aaminsan yihiin qur-aanka qur-aanka kan in la bedelay muxaraf inuu yahay qur-aankan maanta aanu aqrinayno inuusan ahayn qur-aankii nebiga sala allahu alay waslm lagu soo dejiyey waxna waa laga jaray waxna waa lagu daray bay leeyihin hadalkaa waxaa iska leh ninka ku magac dheer adtabarsi ee isagu geeriyooday kun iyo saddex boqol iyo labaatankii buu geeriyooday geeridiisa ka hor sanadku markuu aa kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo labadii hijradii buu wuxuu la soo shir tegay kitaab uu ku magacaabay faslu lkhitaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi اlarbaab kitaab aanu ka qaadaa dhigayno kaga hadlayno in ilaahay qur'aankiisa la dooriyey magac saasuu siinayaa ayaan qoray buu leeyahay kitaabka marka wuxuu ku sheegay hadalah wuxuu yidhi waxaa ku jira qur-aanka kan waxyaaba aanan loogu talagelin waxaana ka maqan waxyaaba muhiima ah, ahayd qur-aanka in lagu sheego dabcan markii kitaabkan uu qoray taariikhda waxaa kacda daja iyo buuq fara badan iyo sawaxan fara badan iyo dad fara badanoo nimankii de maraajicda ahaa ee najaf iyo qum iyo meelaha jooga aad bay runtii arrinkaa ugala dagaalameen iyagu macnaheedu maaha marka ay taa macnaheeda maaha inay diidan yihiin waxa uu qoray ee waxay leeyihiin war dadkaannu iska haysanna ah intay dadkan nagu kici lahaayeen waxa kan inaad hadda qortid maaha yacni minbaaba fidnada hadda ha kicinin laakiin hoos uun inta culammadaa un sheekada ha ka dhexaysa ahayd laakiin sheeke marka iyadoo dadan ahayd oo daboolayd buu marka shaaca ka qaaday kadibna dadkiiba marka u gudbiyey tiiba marka ay aad iyo aad ugaga dagaalameen isagana marka isagoo mawduuciisa ku adag buu intuusan geeriyoon ka hor siddeed iyo labaatan sano ka hor buu kitaab qoray oo uu leeyahay raddu shubahaat can fasli اlkhitaab fii taxriifi aw fii ihbaati taxriifi kitaabi rabbi اlarbaab oo uu ku adkaysanayo ninka isaga marka siday u aaminsan yihiin darteed ayaa waxaa dhacday markuu geeriyooday ninka isagaa waxaa lagu xabaalay ashraf buqca meesha ugu sharafta badan iyagu ay leeyihiin baa lagu oo najaf ka mida ayaa lagu abaalmar loogaga dhigay meesha waxay leeyihin qof kasta laguma xabaalo bimacnaa waxay aaminsan yihiin in qoraalka ninkan uu sameeyey ee ku saabsan in kitaabka ilaahay la bedelay oo la dooriyey oo wax lagu daray inay aad iy aad u aaminsan yihiin walidaalika wuxuu tilmaamayaa marka haddaan in yar u baxo marka aayadaha ka maqan maxay yihiin miaal mana siin kartaa wey waxaa ku qoran kitaabkooda kitaabka isaga uu qoray beytka boqol iyo siddeetanaad waxaa ku qoray waxaa ku qoran inuu yidhi waxaa jirta suurad la magac baxda suurat lwilaaya oo maxay tahay suurat lwilaaya suurat lwilaaya waxay tahay suurad iyada uun ka hadlaysa cali bni abi aalib inuu wilaayada uu leeyahay markuu rasuulka sal ly slam uu dhintay haddaba si siyaaso ah iyo farakamaroogsi ah baa suuraddii meesha loo barabixiyey kadibna waxaana loo keenay qur-aan aanan dhammayn waa sida waxay ku qoran tahay beyjka boqol iyo siddeetanaad kitaabka waa madbuuc laga yaaba maanta haddaad gogolaysidba inaad heshid mawduuc uu qoray waxay kaloo leeyihiin waxaa jirta aayaddaasu maxay ahayd marka aayadna way jirtaa bay leeyihin cad ee iyadu muujinaysa cali bn abi aalib inuu weli yahay oo aayaddu maxay tahay ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاnnabiyi wاlwaliyi aladayni bacanaahuma yahdiyaanikum ila الصiraaط اlmustaqiim nabiy wwaliy bacduhma min bacd ana alcaliim اlkhabiir الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم وإذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون المرسلين إلى انت إلا مذا ودريميسا ولا تعرفن في لحن القول هذا الإله إنه سنه واحد دريميسا اللي يسكو جي وعليهن آيات داس أبو بكر إيه عمر إيه raggii iyaga la midlayaasha ahaa ee fakarka la qabay baa ku tegey bay leeyihin waxay ka mid taha waxyaabaha iyaga qoran waana boqol iyo siddeetan bejka hadda aan ka hadlin waxay kaloo leeyihiin haddana in dabcan arrinkan ah qur-aanka ilahay waa la taxriifiyey qofka aaminsan waa gaaloobay maxaa ilahay isaga yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa lahu laxaafiduun innaga ilaalinayna kun iyo afar boqoloo sano ka hor ila alaan ba qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ilaalinayay welina ilaalin doona ilaa yowmi اddiini maalmahan dambena mucjizaadkaad arkayseen waa tan ilahay isaga qur-aanka wuxuu ku yidhi wainahu lakitaabu caziiz laa yaatihi اlbaطil min bayni yadayh wala min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid suurtagal maa qur-aanka in marka fara ay soo gaaraan macquul maaha idan inaan aamino ka muslim in qur-aanka ilaahay alternation ama bedel uu ku yimid taa unbaa xerada iga saaraysa maxaa yeele waxaan dafiray ilaahay subxaana wa tacaala damaanka iyo garantiga qur-aanka uu sameeyey oo abaan diidanah marka waa lagu gaaloobaya taa horta marka inay ku gaaloobeen falkaa qofkii yidhi ama sameeyey ama hadalkaa qofkii yidhi ama kitaabkaa ninkii qoray inuusan islaamka shaqo ku lahayn way noo caddahay laakiin takfiirka waxaan u dayn doonnaa baab dhan oo darsiga soo socdaa laba waxay leeyihin xataa qur-aanka qoran ay dadku isku waafaqsan yihiin tafsiirkiisaa lagu ciyaara bay dheheen oo see lagu ciyaara waxay dheheen aayadaha qaarkood sida tabari iyo ibn kaiir iyo qalyaha idinku aad aaminsantihiin say u fasireen ma ahane tafsiir kale ayadu xambaarsan yihin oo waa sidee waxay leeyiin qowluhu jala wacalaa yuriiduuna liyuطfiuu nuur اllahi biafwaahihim wayaba allahu ila an yutima nuurah ama wallahu mutimu nuur aayadda leh waxay leeyihiin yuطfiu nuur اllahi ay wilaayat allah aw wilaayat اlmuminiin wilaayat waa wilaayat amiiri اlmuminiin baa ula jeeda nuurkan ilaahay ee la daminayo in la bakhtiyaaye ilaahay uu diidan yahay waa wilaayada iyo maamulka amiir اlmuminiin cali bn abi aalib haye haddana waxay yidhahdeen qowluhu jala wacala allahu nuuru الsamaawaati wاlardi maalu nuurihi ka mishkaatin aayaddaa leh faatima loola jeedaa bay dheheen fiiha misbaaxna xasan baa loola jeedaa almisbaaxu fii zujaajana xusein baa loola jeeda waa adoo inta qur-aanka intaad soo qaadatay waduxana waa adeerkay waleylina waa ayeeyaday najmina anaa iskale adoo yidhi oo kale wey yani marka waxay muujinaysaa qofka haddii qof walbaba wixii maankiisa soo gala hadduu isaga fasirto kitaabka ilaahay iyadoo dhibteeda marka leedahay waxay leeyihin haddana walaa takuunu awala kaafirin bihi ee suurat albaqara ku jirta ha noqonina dadkii ugu horreeyay ku gaaloobay bihi cali baa loola jeeda waa caliyaan la dafirin maamulkiisa wax walba siyaasa isku rogeen haddana waxay leeyihin marka allah subxana wa tacaala uu tilmaamay aljibt waaaquut waa laba saname waxay leeyihin abu bakr midna cumar bn khaaab radi allahu ardaahuma waxay leeyihiin hadaladu ay ka mid tahay waxay leeyihin qur-aanka soo madhihin wacalaamaatun binajmi hum yahtaduun suurat anaxl calaamaad ay lagu hago oo xidigaha laga hadlaya waxay leeyihin laga hadlayaa waa wilaayada ayaa laga hadlaya calaamaadkaas waxay ka hadlayan nimankii ahlubeytkii ka hadlayaan waan low istaqaamuu cala ariiqati waddada lagu toosnaanayo soo maaha waa nimanka shiicada ah hay wayasuduuna can sabiili اllah cali bn abi aalib baa laga celinaya wainahu laxasra wa cali bn abi aalib hadda waxay marka qur-aanku marka wuxuu noqda talaacub buu noqday inaan aniga ra'yigayga ku fasiro interpretationka aniga aan raba ee maankayga uu jecel yahay hawadeeda waafaqsan markaan ku fasiro waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu gaaloobay ka mid tahay haddana waxaa ka mid a waxyaabaha yidhahdeen waxaa ka mid a aayadda ka hadlaysa inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbeyti wayutahirakum tahiiran ilaahay inuu idin tahiruu rabaa aayaddaana waxay ka hadlaysaabay dhaheen ahlubeytka laga hadlayo dadkoo dhan ma wada ahane cali bn abi cismadiisa meesha ka muuqata iyo dadka la midkaa maamulka markaa qabtay haye waxay kaloo yidhaahdeen sida aasif ibnu barkhiyaa nebiyulaahi sulaymaan carshigii balqiisa markuu dalbaday oo uu keenay aqal min lamxi lbasri uu meesha u keenay ilaahayna uu yidhi waqaala aladii cindahu cilmu lkitaabi agtiisa u ahaaday ilahay markuu lahaa haddaba ummaddan cilmulkitaabkeeda waxaa ah kitaabka cilmigiisa waxaa haya caliy bn abi aalib qur-aankana marka uu tilmaamay allah subxana wa tacala uu leeyahay waman cindahu cilmu lkitaabi wa caliy bn abi aalib bay aaminsan qur-aanka waxay kaloo ka aaminsan waxay leeyihin musxaf waxaa jira gaar ahoo la magabaxa musxafu faatima musxafkaas waxaa lagu magacaaba musxaf faatima faatima baa lagu soo dejiyey calayha asalaam bay leeyihiin oo ah waa sida ay hadalka u dhigayaan faatima binti nabiyi sal alla aleh wasalam ayaa lagu soo dejiyey bay leeyihin oo kitaabkaasu halku ka yimid waxay dhaheen markii waa sida fataawida maktabkii shahruudi ay ku qoran tahay wuxuu leeyahay markii nebiga sal alla alay slam uu dhintay oo ay aad iyo aad u murugootay ba ilaahay subxaana wa tacaala ma malakuljibriil baa isagaa shakinaya mise malag aan ahayn malakul jibriil baa lala soo diray aayaad cusub baa lagu soo dejiyey musxaf cusub oo iyada lagu samarsiinayo musxafkaana cajaa'ib fara badan baa ku qoran saa darteed waxay mutaysatay belin faatima in la siiyo laqabka almuxadita aw ilmuxadaa labadaba iyagaa isku haya yacnii midii iyadu dadka u warrantay wax cusub keentay ama midii iyada loo warramay inay markaa ku magacaabaan waan soo gudbaynaa haddana waxyaabaha waxaa ka mid way leeyihin haddana waxaa kaloo jira saxiifad awraaq samaawi oo samada ka soo degtay oo si gaara loogu soo dejiyey nimanka iyagu a'imada ah ee maamulka iyaga u haya nin walbana dardaaran gaara ugu qoran waa bashqad adiga boosada kugu soo dhacaysa waad kala furanaysaa wixii meeshaa ku qoranoo awaamirana sideeda u fulinaysa waxaa ka mida ah maalan kitaabkooda waxaa ku qoran ikmaaluddiin beyjka waxaa ku qoran inay leeyihiin ilaahi subxana wa tacaala wuxuu soo dejiyey laba iyo toban khaatim iyo laba iyo toban warqadood buu soo dejiyey khaatim walbana waxaa kor kaga qoran imaam walba magaciisa saxiifo walbana waxaa ku qoran imaamka iyo dardaaranka lala dardaaran maalan waxaa ka mid a ah, markii ay soo degtay ama marka lala hadlay xusein oo kale waxaa ku qornaa in la yidhaha dagaalan dadkana laa lay adna waa lagu dili doonaa shahaadada ayaad u soo qumi doontaa yowma alqiyaama waxay yidhahdeen zayn alcaabidiin markuu kale furo waxaa usoo baxday aamus oo madaxaaga hoos u dhig war yaan lagaa maqlay baaqir markuu kale furo waxaa u soo baxday isagana in la yidhi warif ibnak wiilkaaga dhaxalka ku wareeji wamaa ilaa dalik waxay leeyihin marka innaga marka haddaan naha a'immo ama labiiyo tobankaa imaam nin walba kitaab gaaro xag ilaahay kaga socda ayaa jira hadda qur-aankana maaha kii faatimana maaha waa mid gaara nin walba kitaab baa loo soo duyay haddii aniga marka aan sheegto inaan kitaab gaara haysto macnaheedu waa maxay any time baan fakarkan doonana dadka u gudbin karaa anytimen africanka doona aan diidi karaa leesh maxaa yaele dardaarana gaara ayaa iisoo dhacayo waxaa ka mid a ah haddana markaan u gudbo taa waa qur-aankii qur-aanka hadduu fakan waaye waxa kalena waa iska fahmi kartaa laakiin sunnada aanu baxno sunnada nebiga sal l sl maxay ka aaminsan yihin waxay aaminsan yihiin kow diinkan sida la rabay horta inaan loo soo gudbin oo nebiga sala allahu calayh wasalamna diinka sida uu yahay aanu u wada sheegin waxbuu sheegay dadka wuu la hadlay laakiin intiisa badan oo asraar ah waxaa loo dhiibay cali bn abi aalib waxyaaba fara badanna waxaa jira aalubaytka si gaariyo gooniy si gaaroo gooniyay u og yihiin gaar cali bn abi aalib dardaarana gaara ah ayaa la siiyey waxay aaminsan yihin bay tahay ilan haddaanu soo tilmaa man cindahu cilmu lkitaab sunnada waxyaabaha ay ka aaminsan yihin waxaa ah. waxay leeyihin sunno intaan la gaarin ka hor imaam ka mida ah imaamadeenna waa labiiyo tobankaan idiin soo taxay nin kasta hadalkiisa wuxuu dhigmaa ilahay hadalkiisaoo kale iskaba daaya ka nebiga sal ly slm intaan la gaarin bimacnaa marka waxaa ka soo baxaya hadalka ninka imaamka uu yidhi labiiyo tobankan imaam koo la soo maray iyo mid labiiyo tobnaada weli la sugayo laleey wuu soo bixi doonaa sheekadiisa u bixi doonno intuba hadalladooda inay ka sarreeyaan hadalka nebiga sala allahu calayh wasalam waxay ka mid tahay waxyaabaha ay iyagu aaminsan yihin waxay kaloo aaminsan yihiin in haddana axaadiida nebiga sal ly slm aad iyo aad loo taxriifiyey ilan hadda waxay yidhaahdeen tafaasiirta aad dul saarteen aayadaha qur-aanka sax maaha soo maaha axaadiidta nebigana waa lagu ciyaaray waxaa ka mid a xadiidkii uu lahaa nebiga sal alla alay wasalam bay dhaheen man kuntu mawlaahu fa caliyun mawlaah xadiidkaas si cad buu wuxuu u qayaxay oo uu tilmaamay maamulka cidda iska leh nebiga markuu dhintay inuu cali bin abi aalib marka inaad dhahdaan abubakr baa loo dhiibaya cali bin abi aalib la gacan bidixeeyo ama la fogeeyo waxay ka mid tahay naska oo lagu ciyaara bay aaminsan yihin haddaba waxay kaloo aaminsan yihiin axaadiiaas iyagu ay soo wariyeen ama ay warinayaan waxay leeyihin kow horta nin kasta ee saxaabi idinka aad ku magacoodaan wuxuu wariyay annaga nooma tirsana waa sida ku qoran sharxiga aljaamic cala alkaafi beytka toddobaatan iyo sagaalaad waxaa ku qoran inay shiicadu aanay tixgelinayn axaadiida nebiga sala allahu aleyh wasalam laa bukhaari walaa muslim walaa ibnu maaja waxaa doonta adigu ku magacood keliya ay aaminsan yihiin sanadka ku yimid riwaayaadka nimanka alubeytka wixii iyaga ka baxsay inaanay aaminsanayn macnahaas waaykamanaha waxay kaloo aaminsan yihiin inay jirto saxiifo ama lagu magacaabo wa lagu maga axaadii riqaac axaadii riqaac maxay tahy sida musxaf faatima uu dokabax u yahay oo meel gaara u taagan musxaf ekastr u yahay bay axaadii riqaac u tahay axaadii gaara waxay leeyihin imaamkan maqan ee la sugayo ayaa lala kulmay intuu soo daahira dad baa la kulmay kadibna waxay gaaru u sheegay axaadii fara badan buu ku aqriyey axaadiiaas meesha inoogu qoran tahay waa asraar inaga keliya og waxa lagu axaadiiuriqacba ka mid idan waxay ka mid tahay waxyaabaha haddaba sunnada haddaan mar niri annaga ummahaat sita inagana horyaal iyo kutubta kale dawaawiinta masaaniidda majaamicda usuusha ah ee ahlusunna waljamaca ictimaada hadday garab mareen yidhaha innaga inooma tirsana kutub gaaroo sideedan ay samaysteen sunnada waxay ka dhihi karan waad fahmi kartaa waxaan u baxaynaa marka mawduuca muhiimka ah oo nimankan ay ku fidnoobeen mawduucan lagu magacaabo alimaamiya oo ah in ilan dadku waxaa loo kala qaybiyaa alnubuwa waa nebinimada iyo alwilaaya iyo alkhilaafa alimaam waxay ka mid tahay alfaad muujinaysa bosishino muujinaysa nebinimadu waa waxyi ilaahay rasuulnimadu waa waxyi ilaahay khaliifadu waa qof booska loo doortay haddaba imaamada waxay leeyihiin imaamiya horta waxay ka amisa caqiide aad i aad u kulul wey qofkii shaki yar uu soo galo fima yahus bilimaamiya imaamiyada wax la xidhiira xeradoodu ka baxaya walidalika waxay ka aaminsan waxaa ka mida ah. kow waxay leeyihin mansabka kon waa mansab ilaahi ah sida ilaahay uu nebinimada u qaybiyey oo ilaahay u yidhi allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu sida ilaahay nebinimada u qaybiyey baa imaamnimadana loo qaybiyo qof kasta marka uma qalmi karo waxayna aaminsan inuu jiro xadiid ay leeyihiin nebiga sal lla alay waxaa laga soo xigtay inuu yidhi waa xadiidka kaafi buu ku soo arooray mujalladda labaad beytka sideediyo tobnaad waxaa ku qoran inay leeyihiin nebiga wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsati ashyaa islaamku shan tiir buu ka kooban yahay salaad zako xaj soom iyo alwilaaya wilaayadan waxaa loola jeeda imaamnimada bay leeyihin haddaba waxay leeyihin imaamnimo qofkii ka shakiya qofka isagaa wuuba gaaloobaya fadligii imaamnimada muxuu gaarsiinaya marka waxaa kutubtooda ku qoran sida soo socota kow baabun annahum aclamu min anbiyaai illaahi tacaala imaamyadu inay ka cilmi badyihiin ambiyada ilaahay waa baab abaabtooda ka mid waxaa kaloo ku qoran baabu tafdiilihim caliyan calaa alambiyaai wa calaa jamiici alkhalqi cali bn abi aalib inuu ka fadli badan yahay ambiyadoo dhan iyo khalqiga ilahi subxana wa tacaala haddana waxaa ku qoran baab annahum yaqdiruuna cala axyaa'i almowta imaamyadu awooddoodu inay gaarsiisan tahay dadka dhintay inay nooleeyaan kan baraska qaba ay bogsiiyaan kanaan hadli karin hadalka ay u keenaan iyo mucjizaad fara badan inay keeni karaan waxaa ku qoran baab ah in aanay dhiman oo weligood ay nool yihiin intaa haddaanu soo xiranayno soo xiganayno waxay ku qoran tahay kitaabkii almajlisi albixaar waxay kaloo ku qoran tahay kitaabkii alkulayni alkaafi lagu magacaabo waxaadna ka raadin kartaa mujalada koowaad waxay ka mid tahay waxay kaloo leeyihin marka ilahay markuu qur-aanka uu ku leeyay ina ilayna iyaabahum uma ina alayna markuu qur-aanka uu leeyay ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaaba marka leeyahay iyaabahum bimacnaa dadkoo dhan waxaa loo soo celin doonaa a'immada iyagaa la xisaabtami doona waxay ka mid tahay waxyaabaha kutubtooda ku qoran wey walidaalika inay fogaadeen waxaa muujinaysa oo cali bn abi aalib inay aaminsan yihin inuu ka fadli badan yahay ambiyada xadiid bay warinayeen xadiidkii sacsaca ibnu saalojan bay leeyihin waa nin iyago riwaayadooda ka mida ah ficlan sacsaca wuxuu u soo galay cali bni abi aalib markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin adii aadam abulbashar yaa fadli badan markaasuu cali bn abi aalib wuxuu yidhi taskiyat اlmar'i nafsahu qabiix horta qofku inuu isagu is-ammaanaa waa laga fiican yahay laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi nebiyulahi aadam markuu la hadlayay uskun anta wazawjuka aljanna wakulaa minha ragadan xayu shitumaa wla taqraba hadihi shajara fatakuna min aaalimiin nebi aadam waxa lagu yidhi adiga iyo lamaanahaaga wadadega jannadan waxaad doontaanna ka cuna laakiin geedda tanoo meesha taal iska ilaaliya ha ku dhowaanina oo markaa dalamaad noqonaysaan aayaddaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi aniga ilaahay subxana wa tacala akar alashyaai oo ii mubaaxeeyey wax walba anoo cuni kara ayaan haddana ka tegey buu leey uma dhowaan laakiin nebi aadam hal geed oo laga celiyey oo jannada wax alla wixii dhex yaal loo ogolaaday buu ka sabri waayey buuru cunay halkaa marka maxaa ka soo baxay in cali bn abi aalib uu ka fadli badan yahay nebiyulaahi aadam sida qoran su-aal kaluu weydiye wuxuu yidhi waxaan kaloo ku weydiiyey ma adaa fadli badan mise nuux calayhi salaam markaasu wuxuu leeyahay aniga wuxuu leeyahay nuux calayhi salaam dadkiisuu inkaaray aniga laakiin dad fara badan oo dulmiyey baa jira maamulkaygii la wareegay xaqaygii la wareegay ma inkaarin buu yidhi nuux wiilka uu dhalay kaafir ba u ahaa buu yidhi laakiin aniga labadeeda wiil waa sayida ahli اljanna xasan iyo xuseen su-aal kaloo weydiiyey sacsaca wuxuu yidhi ma adaa fadli badan caliyow mise muuse calayhi اsalaam wuxuu yidhi <clears throat> ilaahay subxana wa tacala muuse markuu diray fircoon baa loo diray fircoonna nebilah muuse marka intuu baqay wuxuu yidhi walahum calaya danbun faakhaafu an yaqtuluun rabbow qolyahaa hadda ka hor godob baan ka galay dakanaa jira dembi baan ka galay waxaan ka baqayaa qofkii aan dilay inay ii dilaan baqdin baa soo gashay buu marna wuxuu yidhi rabbi inii qataltu minhu nafsan faakhaafu an yaqtuluun anigase wuxuu yidhi haddaanay cali bn abi aalib markii la ii diray baraa'adii suuratu baraa marka layla diray oo layidhi jamaca dadka xajka isugu iman doona farriintaa gaarsii umaanan jixinjixin buu yidhi mana aanan baqin buu yidhi dad iyadoo ay jiraan dad fara badan oo sanaadiidu quraysh inaan laaye way dhacday anoo hal in ka badan dilay maanan baqin buu yidhi isagoo hal qof dilayna wuu baqay buu yidhi halka anaa kaga lehway macnaheed haddana waxa la yidhi cali bn abi aalibow waa siday iyaguna leeyihiin cali bn abi aalib macquul ma hadalkan inuu dhaha ma adaa fadli badan mise ciisa calayhi salaam markaasuu wuxuu hooyadii marka ay umulaysay baytalmaqdis bay joogtay kadibna waa lala hadlo la yidhi war ka bax meeshan meel lagu umulo maahan waa bayt lcibaada laa bayt lwilaada meel lagu umulo maahan waa laga saara buu laakiin hooyaday wuxuu markay ifoolanaysay kacbada bartankeeda ayay joogtay markiiba samada lagala soo hadlo waxay maqashay leeyahay udkhul fii wasat اlbeyt kacbada bartankeeda gal xaggaa ku umul iyadoo laleeyahay wuxuu idhi fadligaa laa liaxadin qablii walaa liaxadin bacdii aniga cid iga horraysay cid iga dambayso fadligaa gaartay malah hadalkan aanu soo xiganayno wuxuu ku qoran yahay kutubtooda ku qoran yahy iyagaa soo wariyey bixaarul anwaarka qofkii dib ugu laabta wuu helaya taa marka waxaa kuu soo baxday in ambiyadaba aan waxba aanay u arkin cali bn abi aalibna suurtagal maaha inuu yidhahdo anaa ka fadli badan aadam anaa ka fadli badan musa anaa ka fadli badan walidaali nabiga calayh salatu salaam inuu kula qabsan doona xitaa sheegaya waxyaabaha kale innagana naga soo gaaraan runtii aad iyo aad ugu tarax tageen waxaa ah. diin ma adigu maku soo marta caqiida maantanan qabri in dul wareego oo lagu dul ooyo oo maantanan intuu qof intuu soo qaato bire intuu soo qaato isku kawinaya gawda iska suraya dhiigun iska daanaya diin iyadu intaa kusoo ortan kusoo martay lidaalika maqticii ugu dambeeyey meelaha faafinayeen nin maraajicdooda ka mida ah wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu ahlu sunnaha u dhammeeyuu rabaa wuxuu leeyahay ahlu sunnaha iyo yuhuudda waa isku guruub innaga haddaan shiican iyo masiixiyiintana isku guruub baan nahay wuxuu yidhi ahlu kitaab baa la yidhi buu yidhi ahlu kitaab ahlu kitaab markaad maqsho ahlu sunnahu kitaab qur-aana iyo xadiid baa ku qoran iyo bukhaari baa ku qoran iyo qur-aankana way wada xifdisan yihiin buu yidhi anigaad arkaysaan buu yidhi sheekha idiin ah laba aayadoo iskuma geyn kara inaan khalkhalday waad maqlaysaan buu yidhi qur-aan ma xifdisani buu yidhi ahlu kitaab markaad maqashay buu yidhi waa yahuudda iyo waa ahlu sunnaha buu yidhi annaga haddaan nahay buu leeyahay aan nahay eh, qolada shiicada ah iyo masiixiyiinta ahlu insaan baan bini aadamkaan caabudnaa buu yidhi innaga cali bin abi aalib aanu caabudnaa sida masiixiyiinta kristaanka ay u caabudaan jisus ay u caabudaan ee ciise loo caabuda buu yidhi marka wuxuu labadaas innaga iyagu isku guruba manihi haddaba wuxuu ku faanayaa in uu masiixi uu yahay inuu cali bin abi aalib uu caabudo waana hadal marjiciyo meel kastana ku jiro qofka uu maqli karo waxaa ka mida marka waxay aaminsan yihiin qofkii soo ziyaarta qubuurta qabriga maalan xusein oo kale ragco walba inay u dhiganto kun xaj iyo kun cumro iyo kun qofood isagoo xoreeyo kale u dhigantaa bay kuleeyihin haddii hal mar uu soo keliya uu meesha uu soo booqday bay leeyihin waxay aaminsan yihin marka saddex meeloo la kala yidhaahdo alkuufa alkarb iyo karbala iyo qum saddexdaa meel inay tahay xaram inay tahay sida maka iyo madiina inta diintu ay ka dhigtay inay xaram tahay ay xaram u tahay waxay ka mid waxyaabaha markay aaminsan kumana sii jirto waxyaabaha kale haddaba imaamnimadan ay ewe kaga dhegan tahay qofkii in yar ka shakiya wuu gaaloobaya maxaa yeele waxay leeyihin sababta loo gaaloobaya maxay ta waxay lehin qofka nebinimada wuu dafiri karaa nebi maxamed ma jiro qofka hadduu yidhaahdo inuusan gaaloobin baa laga yaabaa laakiin hadduu yidhaahda imaamnimada uu diido wuu gaaloobaya leesh waxay leeyihin imaamnimadu waxay leeyihin waa lufi caama iyadu zaman walbaba waa inuu imaam jiro laakiin khasa maaha zaman walbaba inuu nebi jiro nebigu waqti gaaru le wuu dhammaanaya nebi maxamed sal in yar buu joogi khalaas ciise in yar buu joogi khalaas nebiyulahi muuse haakada dawaaleeg laakiin imaamnimadu ilaa yowmiddiini way jirta xataa haddaan imaam hadda aanu muuqan mid baa hoos inoogu jiro sirdaabka mar uun soo daahiri doono marka wuxuu yidhi shay mar walbaba joogaya in la dafiro genaraal ah soo kama khatarsana bay leeyihiin shay mar uun tembarary uun gaara soo daahiray in la dafiro isku mid maaha yani qofkii yihahda maalan e, ma aragtay biyahan meesha yaal ama microfonkan qofkii yihahda meesha ma yaal iyo qof wax aan weli la keenin ka hadla isku mid ma marka wxina luti caama lusi khaasa ah, halkaas iyagu marka ka taagan tahay sheekadooda marka ma dhowo waxyaabahay aaminsan yihin waxaa ah, waxa lagu magacaabo alcisma alcisma waa maxay qolyahan imaamyada ay ku magacaabeen dembi kama dhaca bay dembi yarna ma galaan dembi weynna ma galaan hadalka ay sheegayaanna ma khaldamo wax alla waxay sheegayaan sida ay u sheegeen buu u dhacaya waana sidooda haddaba waxaa dhacda marka su-aasha ah marka qaarkii inuu inta imaamka intuu yimaado hadalla uu sheego ama kutubtooda ku qoran hadalkii ha si kale uu noqdo ama hebelo laguma dili doono uu dhinto ama intay wax tashriiciyaan haddana wixii si kale isu bedelaan maadaama isburinu meesha ay ka muuqato si marka loo ilaaliyo caqiidada imaamiyada iyo cismada ayaa waxay markiiba ikhtiraaceenoo soo hindiseen caqiida lagu magacaabo albida asalkeeda yahuudda ka timid caqiidat lbida waxaa loola jeedaa waa ilaahay baa waxaa loo nisbaynayaa jahli iyo halmaan waxay leeyihiin waxaa dhici karta ma marka qaarkii allah subxaanah wa tacala isagoo xukum xukmiyey in marka hore halmaan uu ka ahaa amaba garad la'aan ay ka ahayd ama garasho la'aan amaba aanu ku baraarugin kadib xukum kala u muuqanayo kadib xukumkiiuba bedelaya hadda masalata naskhiga oo kale maaha bidaa lagu magacaaba maadaama ay sidaa tahay bay leeyihiin haddaba waxaa dhici karta haddii imaamka uu khaldamo hadaluu maanta yidhi hadalkii baa isburiyey ama hadal saxa oo khalada buu yidhi meesha marka bida ayaa jiray bay leeyihin ilaahay baa xukum kale u daahiree imaamka ma khaldamin arag bini aadamkii waxay kala dheeraanaya inuu gaf uu galo ilaahayna way ku dhiiranayaan way gefsiinayan waxay leeyihin rabbulcaalamiin gef buu galay waxay ka mid tahay khaladaadka marka caqiidat albidaa waxay tiir u tahay ilaalin la ilaalinaya cismada cismaduna waxay tiir u tahay imaamiyada tiir u tahay hadda saasay isugu xireen waa correlationka baa ka dhexeeya waa saddex isu dhardhaarsan oo saa isugu dhardhaarsan oon kala harin weeye maxay caqiidat albidaa macno ma yeelateen haddaanay cismo jirin cismada haddaan la sugayn cismana macno ma yeelateen haddaanay imaamiye jirin saddexdaa caqiiqa correlationkaasa marka ka dhexeey waxay ka mid tahay waxyaabaha ay aad aad ugu dhegayin walidalika wuxuu leeyay axad alkutaab walacala alwaaxida mina an yatasaa'al maxaa ku kalifay inay un kaga dhegto albidaa maxaa albiduhu wuxuu ilaalinayaa waxaan lagu magacaaba caqiidadan cismada lagu magacaabo waxay kaloo leeyiin waxaa jirta caqiidat alghayba caqiidadan waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah. haybadu waa maxay in yar ka hor waxaanu soo tilmaannay in imaamiyadu ama imaamnimadu mar walbaba xilli walba in la helayo aanay suurtagal ahayn casri cusuurta ka mida ama waqti waqtiyada ka mida imaam aanu jirin suurtagal inaan ahayn waxay leeyiin haddii ay dhacdo kitaabkooda waxaa ku qoran haddii low anna alimaama rufica min alardi saaca haddii ardadan ilaahay guudkeeda hal saac wax u dhigma imaam laga waayo dhulkoo dhanba sidii hirarku saa isugu dhaban lahaa waa baabi'i laha dadku way li'an lahayeen Eh, hadda imaam maba ahayne may wuu noo qarsoon yahay bay leeyiin hadda caqiidat alghayba halkaabay ka timid hadda bimacnaa imaamkan marka ay sheegayaan welina aana noo muuqan intuu ku dambeeya waxaa la tilmaamaa alxasan alcaskari oo imaamkii labiiy tobnaad ee la waayey taariikhiyan waxaa sugan laba boqol iyo lixdankii inuu dhintay waxay qorayaan laba boqol iyo konton iyo shan laba boqol iyo konton iyo lix waa la sheegaa laakiin in la waayo oo isaga iyo muuqaalkiisaba la waayo waxay ahayd laba boqol iyo lixdan waa sida saxda ah taariikhda in lagu saleeyo inay tahay sida ay tilmaameen culama alcaqiida ninka markuu dhimanayay wax olaada kama tegin xitaa waxaa la sheegaa taariikhiyan dhaxalkiisa waxaa qaybsaday walaalkii jacfar iyo hooyadii baa loo qaybiyey isaga waxba kama tegin wax waladoo ka tega markaa malaha kadib waxay noqota marka mansibkii ilan hadduu nin dhinto imaamiyaduna ay tahay wax layska dhaxlo waxay ahayd in weladkiisii booska automatic meesha u yimaado weladna lama hayo arrinkaa marka wuxuu keenay inay isku qabsadaan mansibkii ciddii booska geli lahayd waxaan ka soo dhawaajinnay arartii kelmadda inay u qaybsameen ilaa iyo labaatan koox bay u qaybsameen labaatankaa kooxna seefaa laysu qaatay waxayna shiicadii halis u noqotay inaan dib dambaba loo arkin meesha ku burburaan laakiin nin waxaa ku jira aad ismaart u ah oo aad aad u caqli badan isagaa wuxuu soo hindisay fakerkan loo magacaaba haybat limaam imaam wuu jiraaye wuu qarsoon yahoo nooma muuqdo ninkan marka fakerkaa soo alifay waxaa laguma cumaan ibn saciid cumaan ibn saciid wuxuu yidhi nacam walad baa ka jira uu ka tegey alxasan alcaskari walad buu ka tegey oo waladka awe waladka meel buu ku qarsoon yahay buu yidhi anaa la kulmay isagoo afar jiraa la waayey meeluu cirib iyo jaandhiga lama yaqaan laakiin ardadan ilaahay unbaal un kaga jiraa buu yidhi isagoo afar jira ayib wuxuu yidhi ninka anaa wakiilka ah informationkiisana anaa idiin hayo haddaad rabtaan anaa adarehsoo ila socda ninkaa marka maqan dhowr wuxuu leeyahay taytalla buu leeyahay almahdiga la sheego cinda shiic waa ninka alxuja markaad maqasho waa isaga alqaa'i markaad maqasho waa isaga saaxib markaad maqasho waa isaga annaaxiya markaad maqashid almuqadasa markay dhaho meelaha uu galay markay gab iyaanu diinka dhanba wuxuu noqda anaashiid iyo cod buu noqda uun keliya ninkaa magaciisa la sheeg haddaba booskii marka yaa yimid waa ninkii yidhi anaa arkay wiil afar jir ah ee uu dhalay alxasan alcaskari oo uu ka dhintay baan aqaan inkastoo dhaalka dhaxalkiisa la duusiyoon la siinin anaa meel ku huba horta inuu qarsoomo waan ogahay laakiin meesha uu jiraan aan ogeyn his weer marun buu soo daahiri doona sooma dhihin haddaba yaa meesha marka loo dhiibay anaa wakiilka ah buu yidhi cumaan baa meesha la wareegay ibnu saciid imaamnimadii mudduu waday isagiibaa meesha ka baxay wiilkiisa maxamed baa loo dhiibay wuu ka baxay dabcan wuu dhintay kadibna waxaa nuubakti baa yimid wuu dhintay kadibna waxaa yimid assamiiri haddaba marka tasalsulkaabay soo martay waa cumaan ibnu saciid wiilkiisa moxamed waa nubakti kadibna waxaa la soo gaaray casrigii sumeeri sumeer wuxuu a ah nin ka ismaartaysan qaliha kan aad iy aad uga fakar fiican waa dhankooda marka loo bax wuxuu yidhi nimahu dhegaysta waxaan hayaa warqad iyadu tiimbaraysanoo saxiixan ee imaamku uu ka tegey baan hayaa oo uu leeyahay ama alwaqaaci waqaa'icu alxaadita ama alwaqaa'ic walxawaadit waxaasoo dhanba ula laabta meeshan dabcan hadalkan waa hadalkii alkaafi sida ku qoran weeye sharxihii mircaat ulcuquul marka loo laabta mujalladda afaraad konton iyo shan wuxuu yidhi waxaan hayaa warqad tiimbaraysan ee imaamka loo aanayn karo iyada authenticitigeeda marka la dib raaco ama dib loo raaco muujinaysa in imaamnimada lasoo soo wareejiy hadda warqadda maxaa ku qoran warqadda marka wuxuu leeyahay in maaragtay eh, imaamnimadu ay shaaci karto ilaa isaga uu ka imanay cidday doonto ay geli cidduu qof kastaa geli karo waxay leeyahay marka fikradan iyada ah nin iyaga ka midu hadlaya wuxuu leeyahay haddaan saa la dhihi lahayn buu yidhi sidii eeyaha ayaan ugu dagaalamayna buu yidhi booska in la galo ama maxaa ka iman lahaa inay islaayaan baaba waa ka iman lahaa mansabka imaamnimada marka maxaa loogu tartamaya waa kursi cajaa'ibtiisa leh xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga ijtimaaciga qofka influenshal buu noqonaya walaalika waad aragteen aimada waxaa la siiya khumuskaa la siiya khumuskaa la siiya marka nin walba u dagaalamaya marka ninkan marka wuxuu sameeyey albaabkii ballaaraa buu marka dadka ka xiray kisraawi oo arrinka niqaasha wuxuu leeyahy <clears throat> haddii imaamkan isagu maqan horta muxuu la soo daahiri waayo hadday tahay shiicada waa laga awood badan yahay ama waa laga tiro badan yahay sooma soo marin waqti shiicadu awood ay yeesheen markii baabawey waa darsi berri noo iman doona sooma soo marin waqtigii nimankii khulafaa bin alcabaas ama alcabaasiyiinta dhulka ay dhigeen soo ma soo marin wakhtigii dhiiga dhiigga dadka muslimiinta ee ahlu ay sida webiyada ay u daadiyeen sooma soo marin wakhtigii khumeyni xitaa waa kisraawi hadduu noolaan wuxuu dhihi lahaa khumeyni wakhtigiis muxuu soo daahiri waaya wakhti waxaa soo maray wakhtigana nuclear bower ay leeyihiinna waa awjir muxuu soo daahiri waaya yacni goormuu soo daahiri doonaa haddii ay shiicadu ay soo martay cusuur kala duwan oo awood ay lahaayeen powerful ay ahaayeen welina imaamka aan lahayn ma wuxuu iman doonaa markay baaba'aan wey taawe haddaba marka waxay aaminsan shiicada waxay leeyihiin qofkii masalada caqiidat almuntadar qofkii aaminsanaadaay wuxuu la mid yahay qof shahiida oo kale haddaba waxay tilmaameen marka haddii imaamkaa maqani u yimaado wuxuu ku xukmin doonaa bay dheheen xukumka nebiyulaahi daawuud iyo nebiyulahi sulaymaan jizyada ma qaadan doono dadka wax ma weydiisan doono wuxuu layn doonaa alle intii xuseen dishan wuu layn doonaa waxay leeyihiin bimacnaa kitaabka kan muxarafka ee maanta la dooriyana isagaa sixi doona musxafkii faatimana dib marka usoo celin doona mawduuca ugu muhiimsan waxuu yahay shiicada iyo saxaabatu rasuuli lahi sal alay waslam waxay aaminsan yihiin wixii aalubeyt ka soo haray horta uma tirsana waxay kaloo aaminsan yihiin dhammaan saxaabatu rasulilahi sal lay slm markuu rasuulka uu dhintay inay dhammaantood ridoobeen dhammaantoodna islaamka ay ka wada baxeen ilaa saddex nin mooyaane waxay dhahen almiqdaad ibn aswad abu dar alkhafaari iyo salmaan alfarisi inta kale nooma tirsana bay dheheen bimacnaa hadaba si gaaran waxay u maageen abubakr iyo cali bn abubakr iyo cumar bn khaaab waxay yidhahdeen labadaa nin adduunyada waxay ka tageen iyagoo gaalo ah ilaahay baa lacnaday oo malaa'igtaa lacnaday oo khalqiga ilahay baa lacnada bay dheheen xataa waxay leeyihiin kitaabkooda waxaa ku qoran alkhulafa arashid markay ka hadleen bixaar alanwaar mujalada shan iyo labaatanaad boqol iyo toban waxaa ku qoran inay dheheen inahum lam yakunuu ilaa khaasibiin a'immadaa hadda laga hadla abubakr iyo iyo iyo cumar bn khaaab radiala an in lam yakuna ilaa haasimayn waxay ahayn dad wax dhacay oo dadkana markaa aad iyo aad u farmaro sida cali bn abi alib radi an ardaa waxaa ka mida ah, inay aaminsan yihin hadalladu waxaa ka mida ah inay dhaheen nebiga sala allahu alayh wasalam markuu saa u geeriyooday markiiba cali bin abi aalib oo kacsan iyo isaga mawlihiisa ayaa waxay u yimideen faatima markaasay faatimana intay albaabka ugu guraaceen markaasay gawda ka sureen bay leeyihin waxayna ka mid taha waxyaabaha iftiraa'aadka ka mid taha waxaanana soo maray inay aaminsan yihiin aljibtu waaaquutka qur-aanka lagu sheegay inuu yahay abubakr iyo cumar khada radian anhu ardaa walidalika ila alaan qofkii taga meelaha ay ku cumraystaan iyo meelaha ay ku xajiyaan waxaa ka mida wardigooda maanta dhan in la lacnadayo abubakar iyo cumar waxaan xusuustaa nin ardada ka mid ah intaan meesha wax ka baran jirnay baa wuxuu u shaqaynayay qolyahan tawciyada xajka iyo ay ardadu meesha eh, xujaajtaasaa loo shaqeeya oo laga yaaba in dadka loo turjumo kadib wuxuu yidhi maktab qolo shiican wax ka hela buu yidhi anaan ku baraarugsanayn kharash meelaha kale laga bixinaya mid ka fiicanna waa isiiyeen buu yidhi kadibna dowrka afaraad mise shanaad baa la dejiyey buu yidhi marka meeshii ma lahayn wax haysa ama wiisha ma lahayn dadku marka saana way ii dhaafaan saana way iisoo dhaafaan buu yidhi wuxuu yidhi gruubka kor usii socdana waxay isii dhaafaan iyagoo leh abubakr iyo cumar allah lacnado kuwa soo degeena waxay sii daadegaan buu yidhi iyagoo abubakr iyo cumar lacnadaya waxay ka mid tahay caqiidada marka aaminsan yihiin haddaba waxaa ka mid tahay caqaa'idka aad iyo aad marka u liita oo ay leeyihiin saxaabatu rasulilah sl si gaar hadaba caaisha agtooda kama soo dhowaa baqar abubakar agtooda kama soo dhow cumar bkhadaab saddexdaas si gaaray u maageyin iyadoo saxaabatu rasulilah sal alay waslam aanay arki karin abu hureyre iyo wuxuu sheegana ma maqli karna bay dheheen waxay aaminsan yihiin caqiida laguma caqiidat rajca rajcadaas waa goorma hadda haybadii waanu fahmnay in ay dhici doonto dadko dhan waa la soo celin doonaa waa laba guruub guruubna waa a'imadii iyo dadka la midka ah gruubna waa dadka abubakr iyo gruubka iyo dadka faajiriinta bay leeyihin waa la soo celin doonaa adduunyada intay joogaanna xisaab gaara ayaa marka la marin doonaa waxay ka mid tahay mawaaniic mawaadiicda waxay leeyihin marka markii rasuulka uu saa u geeriyooday oo dadku ay ridoobeen ayaa qur-aanka ilaahi subxana wa tacala wala laabtay qur-aankii saxdaa markuu samada uu tegey buuqur-aan muxarafa olternateda isaga dhan bedelan baa marka la keeno waa sababta keenta dadku inay meesha maraan dabcan waxaan moodayaa in aad aragteen in mar hore meesha lasoo fadhiistay hawshuna weli ma dhowa laakiin muxaadarada kale qaybteeda siyaasiga inta caqiidada ka harsan baa ka mili doona biidni illaahi subxaanah wa tacaala